لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي وعلى آله أجمعين إن شاء الله تعالى waxaan ka bilaabaynaa aayadda sagaalaad suurat lqudus ama suurat ljumuca lasii mari dhammaadkeeda ilaa aayadda aakhirka suurat lmunaafiquun insha almawla allah subxaanahu watacaala suuradani biictibaariha madaniya tashriic ama waxyaaba yani bulshada u baahan tahay waa laga sheegaya marka qoladii qoladii yahuudda ahayd markay dhaheen waxaan nahay shacbigii alle ee mukhtaarka ahaa oo la doortay marka waxaa la yidhi hadday dab idinka tahay runtii taheen geerida tamaniya inaad dhimataan oo meesha rafaadkeedaba ka raysataan marka ma tamaniyayaan marka waxaa lainoo sheegayaa masalo aynu ku dhaqano oo kamid ah waxyaabaha alla inoo sharciyeeyey allah wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu dadkaa muminiinta aho idaa nuudiya markii loo dhawaaqo lisalaati salaada darteed markii loo dhawaaqo min yawmi ljumucati fi yawmi ljumucati maalinka jumcaha dhexdiisa fascaw u orda ilaa dikri illahi alla dikrigiisa u orda dikrigaasi waa salaada iyo wacdiga iyo tasbiixda wey iyo tukashada wadaruu ka taga albayca iibkana ka taga wixii aad iibsanaysaan dalikum sidaas inaad salaad iyo dikriga alle aadaan beecana ka tagtaan baa khayrun lakum idinka khayr badan ganacsiga adduunka ganacsiga akhra idinka khayr badan in kuntum haddaa timuun taclamuuna kuwa wax garanaya saasaad yeelnahay jumcada waxa weeye waa sharci waa kii nabiyullahi maxamed ah calayhi salaatu wasalaam ummadihii hore yaa jumcada loo soo bandhigayo way diideen oo way khilaafeen yahuudi waxay qaadatay sabtida oo yidhahdeen waa maalintii alla nastay bay yidhaahdeen nasaarana waxay qaateen axadda waa maalintii adduunka la bilaabay bay yidhaahdeen marka jumcada alla ina waafajiyey bay yidhaahdeen jumcana carabtu waagi hore waxay dhigtay alcaruuba oo maalin iska faystaa bay ahayd kacab bin lu-ayi baa usoo bilaabayna waa la yidhah maalintaas marka waxay u egtahay waa maalintii abuurka u dambaysay weeye oo nabiyullaahi aadam la abuuray waa maalin fadligeedu aada u badan yahay jumca ilaa jumca ninkii si fiican u tukada intii udhexaysay dembigii waa la dhaafi waana waajib wey marka mascuul dikrillaahi baa layidhi orodkii kii gawgawda aha maaha oo la ordayay ee ku dadaalo wey saad u tegi lahaydeen haka ka dadicina wey orod ma aha qalbiga ka dadaalo qalbiga ka orda wadarulbayca baa yidhi wax kasta oo ganacsi ah beec ba wax kasta oo caqdi ah waa sidoo kale daguurintoo kale kala amahashadoo kale waxalla wixii noocaas ahaa iyagana waa laga beeca keliya baa lasoo qaatay beec inta badan waxay dadku ku mashquulaan wey ee alla wixii kale oo dhan oo shaqo ah waa la daynaya dadka amarka la siinaya waxa weeye waa ragga xorta ah oo aan cudurdaar lahayn oo aan dhibaato ahna haysanin wey caaqiliinta ah weye haweenku kuma jiraan caruurtuna kuma jirto dadka musaafiriinta kuma jiraan kuwa bukiy kuwa noocaasi kuma jiraan adoomuhu kuma jiraan laakiin hadday jumcada ka qayb galaan way u asaxaysaa wey dadka noocaasa marka markii loo dhawaaqa la dhawaaqa culimadu waxay yidhaahdeen magaalada gudaheeda qofka degan ama adaanka ha maqlo ama yaanu maqlin waa inuu yimaadaa culimada qaar waxay yidhaahdeen ugu badnaan lix mayl ugu badnaan lix mayl haddii u jiro ha yimaado oo dhawaaqun inuu gaadho aada suuragaluma aha lix mayl oo kale in dhawaaqu gaadho marka laba aadaan baa jirtay aadaankii hore ee nabigu uu sameeyey oo la aadaami jiray midunbuu ahaa markii imaamku uu mimbarka fuulo baa la aadaani jiray marka aadaan kale ma jirin berigii dambe markii dadku batay guryihiina kala fogaadeen cusmaan bin cabaas raximahullah radia allahu canhu yo aadaan labaad sameeyey saxaabadiina way la qaateen oo kuma ayna dafirin waxa weeye maslixu u sameeyey markaa adaankaa labaad guri dheer oo azawraa la yidhaahdo oo masjidka nabiga ku abdisnaa oo guriga ugu dheer guryaha ahaa baa lagu dul aadaami jiray waxa weye markaas kaa la aadaamo oo dadka la kiciyo oo dadka loo baaqo kadibna markuu imaamku uu khudbada u fuulo yaa adaanka hore la adaan markuu ka degana waa la aqrin adaankaa isaga marka sidaasaa loo qaatay saxaabadaa samaysay cusmaan bin cafaan marka kaasaa waxoogay waktiga hadda waxaad moodaa waktigiisii la garab mariyey waktigan hadda saynu inagu u dhaqano waayo labadii adaan waa la isku daba qabanaya marka faaida male in la isku daba qabto waktiga zawaalka ee qoraxdu zuusho waa in horta kaa la aadaano markii la aadaano ilaa nisfu saac kadibna waa in khudbadii waxaa loo fadhi ijadidii loo sameeyey waa sidaa ahayd hadii kale dadkii ma abaabulin oo ma kicinin culimada casrigii hadda waxay leeyihiin aadaanka hore waaba laga maarmayo waxyaabo ka waaweyn baa lagu howsanaya mukabiraad baa jira samaacado yaa jira midda kale dibadda in lagu aadaana looma baahna maadaama samaacadi jirto saacad baa jirta waxyaabo dawanahoo meelaha meel walba waa laga ogaan karaa inay yani jumcadii ay soo dhowdahay marka sidaas oo kale allah wuxuu leey ya ayuha aladiina aamanuu muminiintii idaa nuudiya markii loo dhawaaqo lisalaati salaada darteed min ywmi ljumucati fii ywmi ljumucati jumcaha yoomkiisa لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي وعلى آله أجمعين إن شاء الله تعالى وحنكب الله بينا آية السجالة سورة القدس أما سورة الجمعة نصيب من دمات كذا إلى آية آخر سورة المنافقون إن شاء الله allah subxaanahu watacaala suuraddani biictibaariha madaniya tashriic ama waxyaabo yani bulshada u baahan tahay waa laga sheegaya marka qoladii qoladii yahuudda ahayd markay dhaheen waxaan nahay shacbigii alle ee mukhtaarka ahaa oo la doortay marka waxaa la yidhi hadday dab idinka tahay oo runtii taheen geerida tamaniya inaad dhimataan oo meesha rafaadkeedaba ka raysataan marka ma tamaniyayaan marka waxaa lainoo sheegaya masalo aynu ku dhaqano oo kamid ah waxyaabaha alla inoo sharciyeeyey allah wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu dadkaa muminiinta aho idaa nuudiya markii loo dhawaaqo lisalaati salaada darteed markii loo dhawaaqo min yawmi ljumucati fi yawmi ljumucati maalinka jumcaha dhexdiisa fascaw u orda ilaa dikri dikrillahi alla dikrigiisa u orda dikrigaasi waa salaada iyo wacdiga iyo tasbiixda wey iyo tukashada wadaruu ka taga albayca iibkana ka taga wixii aad iibsanaysaan dalikum sidaas inaad salaad iyo dikriga alle aadaan beecana ka tagtaan baa khayrun lakum idinka khayr badan ganacsiga adduunka ganacsiga akhra idinka khayr badan in kuntum haddaa tinuun taclamuuna kuwa wax garanaya saasaad yeelnahay jumcada waxa weeye waa sharci waa kii nabiy llaahi maxamed ah calayhi salaatu wasalaam ummadihii hore yaa jumcada loo soo bandhigayo way diideen oo way khilaafeen yahuudi waxay qaadatay sabtida oo yidhahdeen waa maalintii alla nastay bay yidhaahdeen nasaarana waxay qaateen axadda waa maalintii adduunka la bilaabay bay yidhaahdeen marka jumcada alla ina waafajiyey bay yidhahdeen jumcana carabtu waagi hore waxay dhigtay yowmulcaruuba waa maalin iska faystaa bay ahayd kacab binu lu-ayi baa usoo bilaabayna waa la yidhah maalintaas marka waxay u eg waa maalintii abuurka u dambaysay weeye oo nabiyullaahi aadam la abuuray waa maalin fadligeedu aada u badan yahay jumca ilaa jumca ninkii si fiican u tukada intii udhexaysay dembigii waa la dhaafi waana waajib wey marka mascuu ilaa dikrillaahi baa layidhi orodkii kii gawgawd aha maaha oo la ordayay ee ku dadaala wey saad u tegi lahaydeen haka dabdacina wey orod ma aha qalbiga ka dadaalo qalbiga ka orda wadarulbayca baa layidhi wax kasta oo ganacsi ah beecba yunaani wax kasta oo caqdi ah waa sidoo kale daguurintoo kale kala amaahashadoo kale waxalla wixii noocaas ahaa iyagana waa laga beeca keliya baa lasoo qaatay beecu inta badan waxay dadku ku mashquulaan wey ee wax alla wixii kale oo dhan oo shaqo ah waa la daynaya dadka amarka la siinaya waxa weeye waa ragga xorta ah oo aan cudurdaar lahayn oo aan dhibaato iyo ayna haysanin wey caaqiliinta ah weye haweenku kuma jiraan caruurtuna kuma jirto dadka musaafiriinta kuma jiraan kuwa bukiy kuwa noocaasi kuma jiraan adoomuhu kuma jiraan laakiin hadday jumcada ka qayb galaan way u asaxaysaa wey dadka noocaasa marka markii loo dhawaaqa dhawaaqa culimadu waxay yidhaahdeen magaalada gudaheeda qofka degan ama adaanka ha maqlo ama yaanu maqlin waa inuu yimaada culimada qaar waxay yidhaahdeen ugu badnaan lix mayl ugu badnaan lix mayl haddii u jiro ha yimaado oo dhawaaqun inuu gaadho aada suuragalu ma aha lix mayl oo kale in dhawaaqu gaadho marka laba aadaan baa jirtay aadaankii hore ee nabigu uu sameeyey oo la aadaami jiray buu ahaa markii imaamku uu mimbarka fuulo baa la aadaani jiray marka aadaan kale ma jirin berigii dambe markii dadku batay guryihiina kala fogaadeen cusmaan bin cafaas raximahullah radia allahu canhu yaa aadaan labaad sameeyey saxaabadiina way la qaateen oo kuma ayna dafirin waxa weye maslixu u sameeyey markaa adaankaa labaad guri dheer oo azawraa la yidhaahdo oo masjidka nabiga ku agdhisnaa oo guriga ugu dheer guryaha ahaa baa lagu dul aadaami jiray waxa weye markaas kaa la aadaamo oo dadka la kiciyo oo dadka loo baaqo kadibna markuu imaamku uu khudbada u fuulo yaa adaanka hore la adaan markuu ka degana waa la aqrin way adaanka isaga marka sidaasaa loo qaatay saxaabadaa samaysay cusmaan bin cafaan marka kaasaa waxoogay waktiga hadda waxaad moodaa waktigiisii la garab garamariyey waktigan hadda saynu inagu u dhaqano waayo labadii adaan waa la isku daba qabanaya marka faa'iide male in la isku daba qabto waktiga zawaalka ee qoraxdu zuusho waa in horta kaa la aadaano markii la aadaano ilaa nisfu saac kadibna waa in khudbadii waxaa loo fadhi ujeedadii loo sameeyey waa sidaa ahayd hadii kale dadkii ma abaabulin oo ma kicinin culimada casrigii hadda waxay leeyihiin aadaanka hore waaba laga maarmayo waxyaabo ka waaweyn baa lagu howsanaya mukabiraad baa jira samaacado yaa jira midda kale dibadda in lagu adaana looma baahna maadaama samaacadi jirto saacad baa jirta waxyaabo dawanahoo meelaha meel walba waa laga ogaan karaa inay yani jumcadii ay soo dhowdahay marka sidaas oo kale allah wuxuu leya ya ayuha aladiina aamanuu muminiintiye idaa nuudiya markii loo dhawaaqo lisalaati salaada darteed min yawmi ljumcati fii yawmi ljumucati jumcaha yoomkiisa fascow u orda ama u socda ilaa dikrillaahi alla dikrigiisa u socda dikriguna waa salaada iyo khudbada iyo waxaa weye wadaruu ka taga albayca beeca ka taga iyo waxalla wixii caqdi aho mucaamalaha ka taga beeca ka taga la yidhi culimadu waxay leeyihin ma asixi mata asixi maayo culimada in badan waxay leeyihin isagoo aadaankii lagu dhawaaqo jumcadii loo diyaargaroobay iibka la iibiyahay waa fasakan yahay qiimadna male bay yidhaahdeen wuu tegay maxaa yeelay shay xaaraama shay xaaraama ka dhalan mayso xukum ka raadin maayo shay hadduu xaaraam yahay xukum ka raadin maayo culimada qaarna waxay leeyihin wuu asixi ruux biyo booliha ku weysaystay oo kale wuu lamid yahay biyo booli haddii ku weysaystay weysadii waa ka asaxaysaa bay yidhaahdeen marka saasuu lamid yahay bay yidhahdeen kulli shaaficiyadu dhinacaasay u badan tahay dalikum kaasaa khayrun lakum idin khayr badan in kuntum haddaati muxuu idinka khayr badan yahay inaad adduunka ku mashquushaan in kuntum taclamuuna haddaad og tihiin wey marka jumcadana sidaasaa loogu dadaalayaa sidaasaa loo imanayaa imaamkuna waxaa caadi ahayd markuu fuulo mimbarka in la aadaano aadaankii caadigaha ah nabigu ogaa markuu kasoo degana la aqiimo xagga jawaabta imaamku wuxuu leeyahay assalaamu calaykum markuu yidhaha waa laga radin waa laga qaadi wacalaykum asalaam baa laleeya lakin waxaa fiican dad yari inay ka radiyaan oo buuqa faraha badan jumcada looma rabo imaamku bilmatel markuu khudbaynayo markuu salliga nabiga sheegaya iyo tasbiixda iyo istikfaarsada iyo markuu leeyahay salligii nabiga hala sheego hala istikfaarsado laakin hala gaabiyo hoos ha loo yidhaahdo yani imaamka buuq lagu dhalin imaamka laftiisa khalkhal baa gelay dadkoo dhani wada buuqaan xoogay khalkhal baa gelay imaamka ha loo daahiyo inuu wax sheego marka hoosu istikfaarso hoosu salli wax walba hoos aaday laakin salaamta waa laga radin imaamka waa laga radinay allah wuxuu leeyahay fa idaa qudiyat isalaatu salaada markii la dhameeyo khudbada lafteeda waxa wey de yani khudbadii uhoreysay markan dhinaca laga hadlo waxay culimada qaarkeed leeyihiin afartan wax ka yar jumca ka asixi mayso jumco la qabta waxaa uhoreysay llahi maxamed markuu madiine tegay reer bani camar bin coof uu ku degay meesha la yidhaahdo quba uu ku degay maalin isniinu tegay labiiyo tobanka rabiic awal marka isniintii iyo talaadii khamiistii markuu joogay maalinta jimcihii buu ka tegay isagoo meeshan hadda hoose madiinada hoose kusii socda marka dee saali bin cof la yidhaahdo dhexda iyo duhurkii ugu galay jumco la qabtay qabsatii ugu horreysay saddex bay ka asaxday nabiga iyo labadii la socotay abubakar sidiiq iyo ninkii kale hogaamiyaha u ahaa jumcadii horreysay saddexdaasay ahayd eh, marka culimada qaar ba waxay leeyihiin afartan wax ka yar ma asaxayso afartankaas daliil sidaasi ma jiro waxaa lala sixraacaya madiine markii laga tago jumca islaamka ogatii ugu horeysay magaaladu wasa la yidhaaho baxrayn ku yay ahayd marka ninkii jumcada wax ka tukaday baa li imisaad ahaydeen baa lagu yiri afartan baanu ahayn buuri marka dee afartan ka asix mayso meeshaa kuma jirto afartan ka asix mayso kuma jirto